بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين اعتقاadka صaxiixa ah ee ahlu sunna waljamaaca ay qabaan oo ah waxa u waajibay dadka muslimiinta madaxda u ah wulaatu اlamri dadka madaxda ah oo min almuslimiina ka mid ah yacnii qofka muslimka ah ee muslimiinta madaxda u ah waxa u waajibay oo la doonayo in lagula dhaqmo arrintaas ayuu musanifku meesha nagu baraya wuxuu musanifku leeyahay raximah اllahu wayactaqidu ahlu الsunnati waاljamaaca waxay ictiqaadinayaan dadka ahlu sunna waاljamaaca la yidhaahdo biana allaha tacaala allah sarreeye awjaba inuu waajibiyey cala almu'miniina muuminiinta inuu dushooda ku waajibiyey taacatu wulaati amrihim dadka ayaga madaxda u ah oo wulaadooda ah taacadooda ay ateecaan waxayna ku ateecayaan fii gayri macsiyati illaah allah macsidiisa waxaanan ahayn cisyaan ku ateeci maayaan macaasi allah kuma ateecayaan wixii aan macsi ahaynse oo madaxdu ay faraan in lagu ateeco inuu ilaahay waajibiyey taacadaasi ayaa muctaqadka ay rumaysan yihiin dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa ay tahay weeyaan arrintaas marka oo ah taacatu wulaati اlamri min almuslimiin dadka madaxda ahoo muslimiinta iyagoo muslima haddana muslimiin madax u noqdaahi in la ateeco kitaab kutubta caqiidada ahlu sunnaha ka mid ah ma jiro ilaa waa lagu sheegaa wuxuu musanifku leeyahay wayactaqiduuna ahlu sunnahu waxay ictiqaadinayaan macnaa qowlihi sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiy nebiyullaahi moxamed hadalkiisa macnihiisa ay ictiqaadiyaan fii xadiidi cubaadata bni saamitin cubaadata bni saamit saxaabigaad radia allahu canhu allaha ka raadi noqdee xadiidkiisa macnihiisa uu nebigu uu sheegay ayay ictiqaadiyaan oo muxuu ahaa xadiidkaasi uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ismac cubaadata bni saamit buu nebigu la hadlayay hal saxaabi wixii la amrayna muslimiintoo dhan baa la amray ismac maqal oo madaxdaada warkooda maqal wa atic ateec dadka madaxda kuu ah warkooda amarkooda ateecoo u hoggaansan fii cusrika culayskaada markaad waqti culays aad ku jirto wa yusrika markaad fudayd dhexdii tahay ood ku sugan tahay wa manshatika marka aad firfircoon tahay oo nashaad aa leedahay wa makrahika marka aad amarkaasi karahsanayso waxa ay farayaan aad necab tahay oo naftaada aysan ogolaynoo karaha ay ku jirto iyo wa aharatin yacni doorid calayka adiga lagaa dooro yacni aharatin calayka wixii oo adiga aada lahaydo inta lagaa leexiyo wax kale xaqaagii cid kale loo dooro waxaasoo dhan inaad ku ateecdo oo aada maqasho ayuu nabigeenna faray salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba wuxuu ku sii daray xadiidkaasi wa in akaluu haba cuneen dadkii madaxda ahaa maalaka xoolahaada haba qaateen oo ha cuneen wa darabuu ha garaaceen dahraka dhabarkaagaba ha garaaceen waa inaad ateecdaa ilaa an yakuunaa shayga ay amrayaan inuu yahay mooye macsiyatan cisyaan oo macsiyaho rabbi lagu caasinayo inuu yahay mooye oo haddii uu macsiyo yahay falaa samca walaa taaca wey macsi haddii lagu faro cisyaankaas samee ay dadka madaxda ku yidhaahdaan laga yeeli maayo laga aqbali maayo lagu ateeci maayo wixii macsi allah ka soo haray waa lagu ateecayaa walow adigaba dhib ha ku soo gaarsiiyo naftaada iyo maalkaadaba haba gaaro hadduu rabee dhabarkaaga ha la garaaco xoolahaaga ha qaato waa inaad ateecdaa arrintaas waxa uu nebiyulaahi moxamed u adkaynayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa la rabaa ilaalinta la ilaaliyo waxdada dadka muslimiinta ah jiritaanka iyo wadajirka muslimiinta ayaa la dhowrayaa oo la adkaynaya wayaan xadiidkaas akhrajahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa soo saaray fii saxiixihi kitaabkiisa saxiixaba ku soo saaray biisnaadin xasanin sanad xasana ayuuna ku soo saaray wa asluhu xadiidkan asalkiisana yacni macaanida alfaada haba kala duwanaata eh fi saxiixayni bukhaari muslim dhexdooda macnahaas uu ku sugan yahay weeyaan waxaan ognahay taacatu wulaati اlumuur waxaa lagu ateecaa dadka madaxda ah taacada ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo wixii macruufa ama hadday munkar ku faraan ama macsi ku faraan lagama yeelo laga yeeli maayo lagumana ateecayo daacadoodana ilaahay baa waajibiyey siduu shiikhu sheegay maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula wa uli اlmri minkum haddaa mu'miniintii tihiin allah ateeca oo wuxuu idin faro ama idinka reebaahay qaata wa atiicu rasuula rasuulka nebiyulaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam amarkiisii qaata wuxuu idin faray wuxuu idinka reeba labadaba markaasaa waxaa lagu xijiyo la yidhi wa uli اlmri minkum dadka ulil amriga ehe madaxda idinka idiin ah oo minkum idinka muslimiinta idinka mid ah marka marka uu ninka amiirka ah ama madaxda ah ou taacada yeelanayo waa inuu min almuslimiina ka mid yahay muslim inuu yahay wy waa inuu muslim yahay hadduu gaal yahay taaca ma laha male qofka muslimkaa ah, diinkeenna sidaasuu sheegayaa walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila aacada minkumuu ilaahay ku qayday subxaanau wa weeyaan waxaa tusinaya aacadaasi oo waxaa lagu aeecayaahi aacada dadka muslimiinta madaxdooda la ateecaahi inay waajib tahay tusinayo waa amarka wa aiicuu amar baa la yidhaahdaa waa amar aeeca baa la yidhi wa uli minkum horey baan usoo marnay ulilamriga allah iyo rasuulkiisa markii aayadda ay ka warramaysay waaiicu اllaha ayaa la yidhi lafdigii ficilkii baa la soo celiyey waaiicu rasuula baa la yidhi laakiin ulilamriga markii laga hadlayey waaiicu ulilamri lama oranin oo ficilkii lama soo celinin macnaheeda marka culammadu waxay ku leeyihiin waxa aan loo soo celinin ficilkaasi daacadooda waxay ku xihan tahay daacat اllahi warasuulihi allah iyo rasuulkiisa ay aeecaan markay allah iyo rasuulkiisa ay ateecsan yihiin oo muslimiin ay yihiin baa la ateecayaa hadday allah iyo rasuulkiisa khilaafaan yacni maaragtay aysan taacadoodii la imaanin allah rasuulkiisa kuwa rumaysan aynan ahayn lama ateecay lanna markaasoo kale qofkaan allah iyo rasuulkiisa rumaysana muslimba ma aha weeyaan amarkuna sidiisaba waxaa la yidhaahdaa yaqtadi lwujuub amarka sidiisa markii lagu amro wuxuu keensadaa waajibnimo haddaanan wax saarif ahoo wujuubka ka leexiyaa uusan jirin waajibnimada adilo kaleo ka leexinayso haddaysan jirin wujuubaa lagu xambaarayaa weyaan waxaa la mid ah yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu leeyahay man yutic اlamiira faqad aطaacanii waman yacsi اlamiira faqad casaanii qofka amiirka ateeco oo ninka madaxda u ahoo muslim kaa aeecaahi anigoo i aeecay buu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waman yacsi lamiira ninka madaxda ah qofka ku caasiyana faqad casaanii anuu igu caasiiye buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam weyaan marka asamcu waataaca waxaa laga rabaa dadka muslimiinta ah wulaatu lumuurkooda madaxda ah xataa sida noo imaan doonto wain kaanuu fasaqa marba hadduu muslim yahay faasiqba haba noqde eh inaad ateecdid baa lagaa rabaa intaasna waxaa la ilaalinayaa waxdatu safaa la ilaalinaya muslimiinta wadajirkooda ayaa la ilaalinaya waxaa tusayo yacni taacadaasi waxaa tusayo xadiidka imaamu albukhaari wa imaamu muslim ay saxiixoonkooda ku soo saareen xadiidka xadiidka cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam calى اlmar'i اlmuslimi aلsamcu wالطaacatu fi ma axaba wakarih qofka muslimka ahi dushiisa waxaa ah asamcu waaaca madaxdii inuu aqbalo warkooda uu yeelo ayaa dushiisa ah fii ma axaba wakarih wixii ou jeclaada ama ou nacba waa ama nacbow ama jeclaaw waa inaad ateecdo baa lagaa rabaa ila an yu'mara bimacsiya in macsi la fara mooye haddii macsi la faro fain umira bimacsiyatin macsi hadduu ku faro ninkaa madaxda ahi falaa samca walaa aaca samcina ma leh oo warkiisa la maqli maayo lana ogolaan maayo oo la aeeci maayo hadduu macsi ilaahay ku faro laakiin waxa kale oon macsida ahayn naftaadu haba diidee eh, inaad aeecdo oo aad aqbasho ayaa lagaa rabaa weyaan wuxuu imaam axmed kitaabkiisa usuul sunnaha ayuu ku soo guuriyaa yacni muctaqadka ahlu sunnaha markuu soo guurinayo wuxuu leeyahay wاsamcu wاطaacatu lila'immati waamiiri اlmu'miniin albari wاlfaajiri yani saas imaamu axmed imaamu ahli sunna hadalkaasuu kitaabkiisa usuul sunna ayuu ku soo guuriyaa waxa weeye asamcu waaaca aacadii iyo maqalkii buu leeyahay ayay leeyihiin lila'immati dadka muslimiinta madaxda u ah in la aeeco wa amiir اlmuminiin qofka amiir اlmuminiin waaye la yidhaahdo waa in la aqbalaa oo la aeecaa kaasi waxa weeye albarri wاlfaajiri midka baariga ah oo wanaagsan iyo kiisa faajirkaaba noocoo doona ha noqdee waa in la aeeco baa la rabaa weeyaan marka taacada axaadiista ku timid aad iyo aad ayay u tiro badan tahay madaxda oo la aqbalo meeshaan marka wuxuu noogu sheegi haddana musanifka yacni taxriimu alkhuruuji cala alwulaati dadkii madaxda ahaa waxbay la imaanayaan dhib bay la imaanayaan dhibbay keensan karaan asaga oo adiga aad macsi hadduusan ku farin inaa ateecda baa laga rabaa laakiin waxaa adigu necab tahay baad arkaysaa markaasoo kale ma kuu bannaan tahay inaad ku kacdo oo aada la dagaalanto inay xaaraam tahay ayuu sheikhu noo soo guurinaya waana muctaqadka ahlu sunnaa wey oo khilaafsan muctaqadka ictiqaadka ahlu bidaca ay leeyihiinoo khawaarijta iyo muctasilada iyo waman naxwahum wixii raacay dariiqooda raacay oo kale ictiqaadka khilaafsan weeyaan wuxuu musanifku leeyahay raximah ullah wayactaqiduuna ahlu sunnuhu waxay ictiqaadinayaan oo caqiidaysan yihiin taxriima alkhuruuji ku bixitaan lagu baxo calaa wulaati almri dadka madaxda ah in lagu baxo xaaraamnimadeeda ayay ictiqaadiyaan wa wain jaaruu joorba la yimaadeen yacni ex eh iyo maaragtay hala yimaadeen joor cadliyaysan iyaysan samayninoo dadkii exa eh ku sameeyeen wa dalamuu dulmiba ha sameeyeen hadday rabaan qadiyadii iyo xukumkiiba dulmi ha ku sameeyeen oo addoommadii ha dulmiyeen ama xukumkii joor ha ku sameeyeen waxaa la rabaa inaana marna lagu bixin baa la rabaa maa lam yamuruu hadday ay maa lam yarow yacni maa lam yarow haddaysan arkin dadkii ahlu sunnaha ahaa kufran bawaaxa gaalnimo cad haddaysan ku arag imaamkaasi muslimiinta madaxda u ah gaalnimadaasoo cindahum dadka ahlu sunnaha agtooda uu yahay fiihi kufriga dhexdiisa burhaanun xujo ay u haystaan oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay gaalnimo oo gaalnimadeeda aysan qarsoonayn muslimiintuna xujo cad ay u haystaan inuu gaal yahay ninka madaxda ah mooye si kale inaysan marna ugu bixin oo bixitaanku uu xaaraam yahay ayuu ictiqaadka ahlu sunnaha inuu yahay ayuu noo sheegay musanifka weyaan hadalkaasi hadal iska yidhi ma aha musanifka waa hadal adilo leh oo nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisi ka mid ah wuxuu noo keenay xadiidka imaamu muslim oo cawf ibnu maalikin radia allahu canhu oo warinayo iyo riwaayaadkiisa buu noo keenaya riwaayaad kale duduwan buu noogu keeni wuxuu yidhi liqowli rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam hadalkaas aan sheegay waa daliilkiisu waxaa weeye qowlkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigeenna qowlkiisa u daliila oo waa maxay nebigu muxuu yidhi khiyaaru a'immatikum dadkiinna madaxda idiin ah kuwooda idinku khayrka badane khiyaarka ahe wanaagsani aladiina kuwii weeye tuxibuunahum aad jeceshihiin wayuxibuunakum idinkana idin jecel wayusalluuna calaykum idinka idin ammaano idiin duceeyo watusalluuna calayhim aada ammaanaysaan u ducaynaysaan kuwa idinkana aad u ducaysaan ayagana idiin duceeyo aad jeceshihiinoo idin jecel dadkaas waa khiyaar a'immadii dadka ugu fiicnaa weeyaan waxaad moodaa maanta waktigan la heli maaye waktigii saxaabadii iyo ay jireen khulafaa raashidiin iyo aimadaas waa waa maarata dadku way jeclaayeen muslimiinta ayaguna way jeclaayeenoo waana ammaani jireen weeyaan wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna kuwooda idinkugu sharta badan ahlu ah aladiina kuwii weeye tubqiduunahum aad u caroonaysaan wa yubqiduunakum idinkana idiin caroonayo waa idinka u caroonayo ayagana waa idin nacayaan waa idin caroonaya talcanuunahum idinka aad lacnadaan wayalcanuunakum idinkana idin lacnadayo kuwaasna waa kuwa ugu sharta badan madaxda weyda haddaa aragta nin madaxa oo racyadiisii ay lacnadayso ama ay u caroonayso asna uu lacnadayo u caroonayaahi wuxuu ka mid yahay min shiraari ala'ima dadka madaxda noqdaahi kuwooda sharta badan ayuu ka mid yahay kuwooda ahlu sharta buu ka mid yahay haddii aad aragta nin madaxa oo muslimiintii oo madaxda u ahaa ay u ducaynayaan oo ammaanayaan oy jecel yihiin oo asna jecel oo u ducaynayahay inuu ka mid yahay dadka ahlu khayrka ah ayay tusinaysaa xadiidka oo tusaya wey intaa markii uu nebigu yidhi saxaabadii marka maadaama dadkii xunxumaa uu ka sheekeeyey madaxda ahaa yay saxaabadii hadalkaa nebigu u jeediyeen oo yidhaahdeen yaa rasuula allah afalaa nunaabidhum bisayfi yani seef miyaanan kugada ku ganaynin oonan kala hortegaynin maan la dagaalanno wey soo lama dagaalano ninkaas seefsa uma qaadano lama dagaalanno fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa buu yidhi xataa isagoo yani min shiraari laima ka mid ah lama dagaalamaysaan seef u qaadan maysaan yani seef ha u qaadanina maa aqaamuu fiikum salaa yani maa aqaamuu inta ay oogayaan fiikum idinka dhexdiinna asalaata salaada ay oogayaan seef ha u qaadanina ha kala horteginina buu leeya yacni ma maxaa ka reebay qofkani isagoo oo madax madaxda shiriiriinta ka mid a oo dadka ay lacnadayaan ay necab yihiin haddana nebigeenna waa u diiday in lala dagaalamo oo seef loo qaato oo lala diriraahi khuruuj lagu sameeyaa waa uu u diiday sababta ka mancisa waa maxay salaadda ayuu tukadaa salaada intuu oogayo salaada tukanayo lalama dagaalami karo hadduu musalli yahay waa muslim wey salaad buu tukanayaa lama ogolo in lala dagaalamo markaasuu nebiga isagoo sii wataa wuxuu yidhi waidaa ra'aytum haddii aad aragtaan min wulaatikum madaxdiinnii shay-an wax wax haddaad ku aragtaan shayga oo takrahuunahu aad necab tihiin oo karaahsanaysaan wax aad necab tihiin haddii aad madaxdiinna ku aragtaan fakrahu camalahu camalkiisa naca camalka uu samaynaya oo xunka ahubka oo aad karahsateen naca qalbiga ka naca laakiin walaa tansixuu ha siibina yadan gacan min aacatin aacadii ha ka siibinina yacni aacadiisi inta ka baxdaan hala dagaalaminina qalbiga ka nac wuxuu samaynayo munkarka ahoo adiga aad karahsanayso waxa weeye nac laakiin marna hala dagaalamin aacadiisii iyo mada maaragtay beecadii oo kugu lahaa ha ka bixin haka bixin baa loo jeeda walaa tanzicu yaddan min aacatin wa fii lafdin riwaayo kale waxay ahayd alaa man waliya alaa man waliya calayhi waalin alaa hooyaay dadow man axadkii weliya uu madax noqdo calayhi isaga oo madax u noqdo waalin nin madaxa ou madaxi u noqdaahi qofkii madax loo noqdo wey oo racyada ka mid ah qofkii madax loo noqdaahi oo nin waaliyahoo madaxay oo madax u noqdaahi oo fara'aahu waaligii ou arko ya'ti isagoo la imaanayo shay-an wax oo min macsiyati illaahi alla macsiyadiisi ka mid ah wax un macsidii alla ka mida ah la imaanayaahi hadduu arko mid idinka idinka mida ah, falyakrah ha noco maa ya'tii ninkaa madaxdaa wax ou la yimid oo min macsiyati illaahi alla caasidiisii uu ku caasiyey ah ha naco qalbigiisaa ka naco walaa yanzicanna yuusan siibin uusan siibin yadan gacan min aacatin aacadii amiirka ou lahaa yuusan ka bixin marna yacni baacadiisii ou la lahaa oo maaragtay ballanka ou la galay yuusan ka bixin uusan la dagaalamin laakiin ficilkaa xun shaygaa xun oo uu sameeyo macsida ilaahaya ha naco ku nac adiga maarata oo ku diid laakiin intaad khuruuj samayso hala dagaalamin hana ku kicin arrintaas ayuu nabigeenu ka digay salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrintaas ayuu rasuulku ka digay xadiidka qaybtiisa hore hadalka shiikhu maa lam yarow kufran bawaaxan cindahum fiihi min allahi burhaan marka uu xadiidka hadalkaas uu leeyahay waa xadiidkii cubaadata bnu saamid ayuu shiikhu ka hadlayaa weeyaan xadiidkii cubaadata bnu saamid oo bukhaariyo muslimba ay soo saareen xadiidkaasuu ishaaraya cubaadata bnu saamid saxaabigaasi wuxuu yidhi baayacnaa rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam cala aلsamci wاطaacati fi اlcusri wاlyusri wاlmanshati wاlmakrah wa cala aharatin calayna nabigeennan beeco la galnay beecadu waa cahdi iyo ballan wey ballan baanu galnay maxaan rasuulka kula beectannay oo ballankii kula galnay cala asamci waaaca madaxdii inaan aqbalno oo aan aeecno yani fi walyusri markaan culays ou jiro iyo markii fudayd jiraba wa fi lmanshati waalmakrahi markii yani firfircowna ay jirta iyo markii yani nacayb iyo karaaha ay jirtaba jacayl iyo maaragtay iyo karaaha labadaba ay jirtaba intaba inaan aeecno ayuu nebigeenna beeca nagula galay wa calaa aaratin calayna ayadana laka doortay yacni maarata cid kale loo dooray nala ka eexday haddii aan aragno inaanu ateecno baa nala amray buui wuxuu kaloo nabigeen aan beeco kula galnay buui waxaa kaloo beeco kula galnay wa an laa nunaasica almra ahlahu inaanan dadka madaxda ahoo awliyaa umuurka ah arrinkooda madaxtinimada ah inaanan kula doodin aan kula qabsanin inaanan kula qabsanin ayaa nala amray ilaa an tarow kufran bawaaxaa ilaa aad aragtaan gaalnimo cad oo cindakum fiihi min allahi burhaan alla agtiina xujo cad aad uga haysataan gaal markuu noqdo ayuunbaa khuruujka la ogol yahay markuu imaamkii muslimiinta madaxda u ahaa hadduu macsi ku jiro dunuub uu dhex dabaalanayo eex uu samaynayo xoolaha dadka u qaadanayo dadka uu garaacayo laguma bixi karo fi shariica alislaamiya lama ogola madhabkeenna ahlusunnaha waljamaaca lama ogola maxaa yeele markaad awro inqilaab aad ku samayso la dagaalanto waxa ka ratibmayo fasaadka ka ratibmaya shareecada islaamka arrintaasi hor istaagaysa fasaad weyn baa ka imaanaya marka arrintaasaa la hortaaganya hadduu gaal noqdo oo kufriyo oo diinka uu ka baxaahi waa la casilaya waa lagu kacaya waa la ridaya laakiin iyada lafteeda culammada shuruud bay u dhigaan ninkii muslimka ahaaba gaal noqday oo madaxda ahaa waa gaaloobay gaalnimo cad baana lagu hayaa ma lagu kici karaa mise laguma kici karo waxay leeyihiin haddii awood muxaqaq ah loo hayo ahlu awood xaqiiqo ah oo munkarkiisan iyo gaalnimadiisa lagu suulin karaahi ay xaqiiqo tahaysan wahmi ahayn wax la aynan ahayn waxa weeye waa lagu kici karaa waa la iska ridayaa waa la casilaya weliba marka la casileyaahi waa inaysan ka dhalanaynin munkarka uu ku jira munkar ka weyn inuusan ka dhalanayn yacni inuusan fasaad weyn uusan ka dhalanayn haddii dalkii burburayo haddii ummaddii baaba'ayso haddii ummaddu barakacayso gaalba ha ahaada waa la daynaya lama taabanayo fasaad iyo munkar ka weynba haddou ka dhalanayo maxaa yeelay ninkaa madaxda markuu joogo kufrigiisa asaguu ku eg yahay gaalnimadiisa asagay ku eg tahay laakiin addoommadii iyo bilaadii nololay ku nool yihiin dadkiina waa cibaadaysanayeen khayray ku nool yihiin khayr bay ku nool yihiin laakiin markii la yidhaahda ha la rido isna waa dagaalami awood buuna leeyahay dowladdiibuu haystaa dhib weyn markuu ka imaanayo oo ay ka imaanayso intihaakul acraad haweenkii in la kufsado oo cirdigii lagu xadgudbo ay ka imaanayso safku dimaa'i lmuslimiin muslimiinta dhiiggoodii ama abriyadii dhiiggoodo daato takriib iyo barakac iyo shiddo iyo dhibaato ay ka imaanayso diinteena islaamka way xarimtaa in lagu kaco markaasoo kale xataa gaal isagoo ah iska daa muslima xataa gaal inuu yahay laguma lama ogola in lagu kaco weeyaan arrintaas waxaa weeye dadka ahlu sunnaha ah sidaasay qabaan sidaa madhabkooda waa ka waana nusuustii nebiga tilmaamayso salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiid umu salama waxay leedahay qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh waali wasalam rasuulkeenna wuxuu yidhi innahu yustacmalu calaykum umaraau madax waxa weeye umaro ayaa madax laydinkaga dhigaya oo madax idiin noqonayo fatacrifuuna wa tunkiruun waxna waad ku aqoonsanaysaan oo waad garanaysaan oo shay wanaagay la imaanaya wa tunkiruuna waxna waad ku inkiraysaanoo shay xumay la imaanayaan oy samaynayaan faman ankara qofka arintaa inkiro oo naco yani oo nacaahi faqad salima wuu badbaaday waman kariha qofkii karahsado faqad beria wuu waa beri noqday walaakin man radiya wataabaca laakiin qofka raalli ku noqdo oo arintaasi ku raaco kaas waxaa weeye ma badbaadin maaragtay mana beri noqonin dembi kama beri noqonin marka kufrigiisii iyo macaasidiisii xumaantiisa ku raacdo ninkaa madaxda ah wixii xumaa markaa ku raacdo raalli ku noqotaay ma beri noqonaysid buu nebigu yidhi intaa markii ay dhaheen intaa markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bay saxaabadii waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah afalaa nuqaatiluhum maan la dagaalanno marba hadduu noocaasi yahay oo xumaanta uu samaynayo yacni maan la dagaalanno nabigeenna waa u diiday laa maa salluu buu yidhi mayuu yidhi lama diriri kartaan inta ay dadka umarada salaada tukanayaan ay muslimiinba yihiin lama dagaalami kartaan buu leey marka masaladan oo masأlaة الkhuruuج calى اأma calى أئmaة الmuslimiina xataa fasaqaba ha noqdaane in aanan lagu bixi karin inaan lagu kici karin a'immada waxay soo guuriyaan ijmaacay soo guuriyaan sida imaamu الnawowi sida sheekh اislaam ibnu taymiya de yani dadka madaxda ahoo fasaqada ah inaan lagu bixi karin waa ijmaac weeyaan imaam الnawowi yani marka uu sharxayo kitaabkii saxiix muslimka ahaa markuu sharxayo wuxuu leeyahay wa ama alkhuruuju calayhim a'immada oo maaragtay dadka fusaaqda ahoo lagu baxaahi iyo wa qitaaluhum ayaga oo lala diriraahi fa xaraamun biijmaaci اlmuslimiin wa xaaraam muslimiintana mujmac bay ku yihin waa ku kulansan yihiin wain kaanuu fasakatan aalimiin waa imaamu nawowi hadalka waxaa iska leh haba noqdeen madaxdaasi kuwa faasiqiina oo daalimiinaba haba noqdeene marna laguma kici karou leeyay kitaabkaas saxiix muslimka yani kitaabu limaara baad ka fiirin kartaa yani fasalka weliba yani wujuubu aacati umaraa kartaa fii hayri macsiya yani fasalkaasaad ka arki kartaa sharxa imaamu nawowi raximah llahu hadal aad u dheeroo meeshaas ku leeyahay weyaan ibn abilcizi oo shaarixu taxaawi ah kitaabka caqiida taxaawiya sheekhii sharxay hadalkaas hadal lamida buu leeyahay wuxuu leeyahay wa amaa lusuumu taacatihim dadka madaxda ahoo muslimiintaa ah, in la ateecaahi laasimnimadeeda ay laasim tahay wain jaaruu jowr iyo haba sameeyeen cadaaladdaraba ha la yimaadeene فلأنه يترتب على الخروج من طاacatiهi min الmafasd أضcaafa ma yaxsل min jawrihim yaعni wuxuu leeyahay in la aطeeco طaacadoodaas jawr iyo haba sameeyeenoo cadaalad daraba haba sameeyeene waxaa ka ratibmaya khuruujka kubixitaanka ayaga lagu baxaahi waxaa ka ratibmayo oo طaacadooda laga baxaahi mafaasid aad u tiro badan oo jawrka uu sameeye ka badan adcaaf ah ayaa ka ratibmaysa buu leeyahy dhib weynaa ka imaanaya sidaa darteed wuxuu leeyahay bal fi sabri calaa jawrihim takfiiru sayi'aati dulmiga ay dadka ku sameeyaan eexda iyo cadaalad darrada ay madaxdu samaynayaan in lagu sabraahi dadkiibay waxay u tahay takfiiru sayi'aat dunuubtooda ilaahay u dhaafo wa mudaacafat اlujuur ilaahay ajarkoodii oo maarata u laablaabo faina allaha wuxuu leeyahay faina allaha maa sallatahum calayna ila lifasaadi acmaalina yani wاljazaءu min jinsi اlcamal hadalkaas uu leeyahay maaragtay ibn abilciz اlxanafi wuxuu leeyahay nimankan madaxda ah faina allaha maa maa sallatahum calayna ilaahay naguma dirin oo madax noogama dhigin oo naguma sallidin inayna dhibaan ila lifasaadi acmaalina annaga ayaa dad xun ah shacabkaa dad xun ah mar haddaa adiga shacab xun tahay oo camal xun aad samaynayso madax xunbaa cuquubo lagaaga dhigaa madax xunbaa madax lagaaga dhiga dadka xunxunkaa madax kuu noqonayo markaasu wuxuu yidhi waljazaau min jinsi alcamal ilan abaalku marka lagu abaalmarinayo waxaad samayso unbaa lagugu abaalmariya shacabkeennii maxaan noqonay dad aanan fiicnayn markaan dad xun nahay allah dad xun buu madax nooga dhigaa dad wanaagsan nalakagama dhigayo dad xun baa nalakaga dhigay waxay yidhaahdaan cabdilmalik ibni marwaani waxaa la yidhi racyadii dadkii baa la hadleen waxay dhaheen inaka maa tasiiru fiina bisiirati shaykhayn yacni abubakar iyo cumar siday ay nagu dhaqi jireen naguma dhaqdid baa la yidhi waa kusee yacni hadalkaasay weydiiyeen abubakar iyo cumar siday racyada u dhaqi jireen oo u maamuli jireen naguma maamushid markaasu wuxuu ku yidhi maa antum biraciyatihim yani hadalkaa fiiri jawaab aad jawaab wanaagsan buu bixiyey maa antum biraciyatihim idinkuna abubakar iyo cumar racyadoodii ma tihiin buu yidhi dadkay madaxda u ahaayeen ma tihiin buu dad xun baa tihiin cabdilmalik wakhtigiisii wey haddii saxaabadii ay madaxda u ahaayeen abubakar iyo cumar iyo khulafaa raashidiin oo kale aad ahaan lahaydeen dhibka aniga anoo kale laiguma kiin buu leey madax laigama kiindhigeen marka idinkana racyadoodii oo kale maahidiin uu leeyahay waana xaqiiqo wey maxaa yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahay wakadalika nuwallii bacda alaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun dadka daalimiinta ah qaarkood qaarka kale unbaa madax looga dhigaa waxay kasbadeen sababtooda camalkii ay sameeyeen baa madax looga dhigaa weya waana tan ay dhahaan xikmaddu tidhaahdo kamaa takuunuuna yuwalla calaykum sidaa idinku noqotaan unbaa madax laydinkugu noqoni hadday dadku dad suuban oo ahlu khayra shacabku ay yihiin madax fiicana ilaahay siiya subxaana watacaala hadday dadku dad shiriiriinoo dhib badan yihiinna ahlu shir unbaa madax looga dhigaa weeyaan marka khuruujka shayga la yidhaahdo waxa weeye a'immadeenna kulli way wada diidaan ahlu sunnaha ah muctaqadaadkooda caqaa'idkooda ku wada qoraan alimaamu taxaawi marka uu caqiidadiisa uu ka hadlayo wuxuu leeyahay walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wulaati umuurina wain jaaruu yani marna ma arkayna buuri ma ra'yeynin haddaan ahlu sunno nahay inaan madaxdeenna ku baxno dadka maaragtay madaxda noo ihi yani xataa joorba ha sameeyaanay marna inaan ku baxnaahi lama ogolo buu leey ma arkayna buu leeyahy walaa nadcu calayhim mana habaarayno walaa nansacu yadan min taacatihim marna kama baxayno taacadoodii iyo beecadoodii marna ka bixi mayno wanaraa taacatahum min taacati اllahi caza wajal fariida aacadooda aan ateecno waxaan u arkaynaa allah caza wajalla taaca oo nagu farad yeelay inay tahay oo fariido ah ayaan u arkaynaa buu leeyahay maa lam ya'muru bimacsiya haddaynan madaxdaasi macsina farin markaasu wuxuu yidhi wanadcuu lahum biالsalaaxi wاlmucaafaat yacni waan u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa salaax iyo maaragtay in loo duceeyo madaxda baa la rabaa weeyaan saasoo kale uu leeyahay marka arrintaas dadka zamankeennan iskaga fudud oo ahaa in a'immadan iskaga kaco marba haddii khalad yar lagu arkaahi ninkii madax muslimiinta u noqdaa ha la rido la yidhaahdo ayada oo dad kale ay muqridiina dan leeyihiin waxa weeye ka mid ma aha muctaqadkii ahlu sunnaha ay lahaayeen ka mid ma aha kadalika alimaamu albarbahaari kitaabkiisa sharxu sunnaha wuxuu ku leeyahay waman kharaja calaa imaamin min a'immati lmuslimiin qofka ku baxo nin madaxaho muslimiinta madaxdooda ka miday fa huwa khaarijiyun waa nin khaarijiyo khawaarijtii ka mid yahay buu leeyahy faqad shaqa casa lmuslimiin muslimiinta wadajirkoodii yacni ushii oo ulbaa laga dhigay oo ishaysato oo kale yaa muslimiinta laga dhigaya mid jabiyey weeyaan wadajirkoodii buu leeyahay wou jabiyey wa khaalafa alaahaara aahaartii nebigana ka sugnaatay iyo saxaabadiina wuu khilaafay wamaata miitatan jaahiliya wuxuuna dhimanayaa dhimasho oo jaahili buu dhimanayaa buu leeyahay wاlkhaariju min aljamacati alxaqa bihi الshaaricu cuquubaati khaliidaة fi اdunya wاlآakhira tatanaasabu maca cidami jariimatihi min dalika wuxuu marka musanifka halkaa noogu sheegaya cuquubaat اlkhaariji calayhi qofka aimada ku baxo madaxda ku kacaahi ayaga oo macsi joor ku jira ama dulmi ku jira oon gaalo ahayn markuu ku kacaahi cuquubada yani ilaahay uu ku ciqaabo ayuu meeshaa noogu sheegay wuxuu yidhi waalkhaariju mid ka baxo min aljamaacati jamaacadii muslimiinta ahaydee jamaaca siyaasiya ka baxaayi oo madaxdii ku kacaa oo jabhad noqdaa la dagaalamo alxaqa wuxuu haleeshiiyey bihi kaasi ashaaricu shaaricii oo maaragtay allah iyo rasuulkiisa ah nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista nebigaa marka arrintan aad u tilmaamto shaarica waa nabiyulaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu haleeshiiyey cuquubaatin haliida cuquubooyin adadag ayuu haleeshiiyey fi dunya waalaakhira adduunkana cuquubuu leeyahay aakhirana cuquuba buu leeyahay cuquubadaasoo tatanaasabu u dhigmato oo munaasab u ah maca cidami jariimatihi dembigan jariimada uu galay weyninkeeda mid u dhigmato ihi ayuu maaragtay adduun iyo aakharaba ku leeyahay buu leeyahay min dalika waxaa ka mida marka cuquubooyinkaasuu tirinaya amhiladeedii waxaa ka midka midda koowaad waxa weeye anna man maata qofkii dhinto wa huwa isaga oo khaarijun can aacati madaxdii dadka muslimiinta ah ninkii madaxda ahaa daacadiisii ka baxay oo beecadiisii ka baxay qofka sidaa ku dhintahi mufaariqun liljamaaca jamaacadii muslimiintana faaruqay oo ka dhex baxay maata wuxuu dhimanayaa miitatan jaahiliya dhimasho jaahiliya ayuu dhintaa dhimashadiisa dhimashada islaamka ma ahe dhimasho jaahili buu dhimanayaa weeyaan hadalkaas oo shiikhu hadalkan kusoo gaabiyey wuxuu ishaaraya xadiidka imaamu muslim iyo imaamu axmed iyo aimo kale ay soo saareen xadiidu abi hurayra ayuu ishaaraya oo nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam man kharaja min min aaacati wa faaraqa aljamaaca famaata maata miitatan jaahiliya man kharaja min aaaca aacadii ninkii madaxda ahaa amiirkii ama madaxweynihii aacadiisii qofkii ka baxo wa faaraqa aljamaaca muslimiintiina jamaacadoodii wadajirkoodii faaruqo oo la dagaalama oo halkaa u baxaahi oo famaata dhintahi maata wuu dhintay miitatan jaahiliya dhimasho jaahiliya ayuu qofkaasi marka hadalkaasi hadal oo sheikhu iska yidhi maahe waa naskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu kuu ishaaraya weyaan midda labaad waxa weeye waman faaraqa aljamaacata jamaacadii muslimiinta qofka ka baxaahi oo faaruqaahi jamaacadii beecadii buriyo oo dagaal ku qaada weeyaan fa innahu axadkaasi laa yus'alu canhu la weydiin maayo yacni dembigiisa la weydiin maayo cuquubada wax intee la egtaa la weydiin maayo kinaayatan can cidami dembihi hadalkaa uu leeyahay laa yus'alu canhu lama weydiiyo macnaheedu waxa weeye waxay kinaaye iyo sarbeeb ay ka tahay can cidami dembihi dembigiisa weyninkiisa ayay sarbeeb ka tahay weya yani laa yus'al canhu waxaa kaloo ka mida waman faaraqa midda saddexaad waman faaraqa aljamaacata jamaacada qofkii faaruqo oo muslimiintii jamaacadooda wadajirkoodii ka baxo oo dagaal ku soo qaado inta jabhadii ciidan urursado la dagaalamaay falaa xujata lahu cinda allah cinda allahi tacaala alle agtiisa xujo kuma laha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xujo oo cadaabka kaga badbaado heli maayo xujo uu rabbi subxaanau wa tacaala qabashadiisa ciqaabkiisa aakhare uu kaga badbaadaa ma helaya buu nabigeenna yani hadalka uu shiikhu leeyahay weeyaan arrintaasna waxaa tusayo yani xadiidu xudayfa oo imaam axmed iyo xaakim iyo aimo kaleba ay wariyeen wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaau wasalaam man faaraqa aljamaca wastadalla alimaara laqiya allaha walaa xujata lahu cinda allah yacni wuxuu leeyahay man faaraqa aljamaca qofka jamaacada muslimiinta ka baxo isla markaa wastadalla alimaara madaxtinimadiina maaragtay dullaysto dulli la maago istidlaal ku sameeyo wuxuu leeyahay laqiya allaha alla ayuu la kulmaa walaa xujata lahu cinda allah maalinta qiyaamaha allow la kulmi asagoon alle agtiisa u xujaaha uu haysto oo cadaabka uu kaga badbaada ayan jirin ayuu rabbi la kulmaa buu leeyaha weyaan midda afraad waxa weeye yani waxa weeyaan waman faaraka aljamaacata waman faaraka qofkii faaruqo oo ka baxaahi aljamaacata jamaacadii muslimiinta ka baxaahi fa ina shayaana shaydaankiibaa yartakidu macahu yani la boodboodo w la dhaqaaqo weyan saasoo loo jeeda irtakada rakdiga asal ahaan waxaa lilaa lugta oo dhulka lagu dhuftoo kale urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaab ilahay qur-aanku ku leeya rakdiga marka waa ku dhufashada rakada fulaanun daabatahu markaad tiraahdo markuu faraska saaran yahay labada lugood buu kelyaha uga dhuftaa jabkas iyo labada lugood uu ku dhuftaa markaasaa leey rakada fulaanu daabatahu faraskiisii ayuu kelyaha kaga dhufta marka macnaheedu shaydaan baa la taga unbaa loo jeedaa weyaan waxaa leedahay maalan irtakada aljaniinu fii baطni ummihi yacni ilmaha yarkaa markuu caloosha hooyo ku jira waa dhaqdhaqaaqa marku nafta lagu abuuro caloosha hooyo ku dhexdhaqaaqay wey marka waa mid shaydaan la tegey wey macnaheedu wey shaydaan baa la tegey qofkaasi maaragtay faaruqo jamaacada muslimiinta ah hadalkan uu shiikhu sheegay wuxuu ishaarayaa xadiidkii carfaja oo saxaabigaas oo nasaa iyo imaamu muslim iyo aimo kaleba ay warinayaan oo nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina yada allaahi cala aljamaaca allah gacantiisa waxay tahay cala aljamaaca wadajirkaas ay muslimiinta jiraan buu rabbi gacantiisa yeeloo ku ilaaliyaa weeyaan allah subxaana wa tacaala fa ina shayaana buu yidhi xadiidka isagoo sii wata fa ina shayaana maca man faaraqa aljamaacata yarkud yacni qofka haydaan qofka wuxuu leeyahay shaydaanka axadka la yidhaahdo shaydaanku qofka jamaacada faaruqaahi ayuu la jirkiisa la tagaa weeyaan oo la ordaa mid shaydaan wato weeyaan marka qofkii aad aragto inuu jamaacatlmuslimiin kala goynayo yacni ciidan u samaysto dagaal uu ku wada muslimiinta waa mid shaydaan la tegay weeyaan waa mid shaydaan la tegay buu rasuulku leeyahy calayhi isalaatu wasalaam waman faaraqa aljamaacata xalla damuhu midda shanaad waman faaraqa aljamaacata cuquubooyinkii u tirinaya kuwaas yani waxay ahayd cuquubaad aakharaba laga soo hadlay tii adduunkuu marka ka hadlaya waman faaraqa aljamaacata muslimiinta wadajirkoodii jamaacadoodii dowladdoodii qofka ku baxaahoo la dagaalamahay xalla damuhu dhiiggiisa xalaal buu noqdaa yani waa hadar wey waa la dilayaa weyaan dhiiggiisu waa bannaan yahay xadiidkii wuxuu tusinayana xadii carfaja ayaa tusinaya imaamu muslim oo warinaya keyrkiiba wuxuu nabigeenna yidhi calayhi salaau wasalaam faman araada an yufariqa hadihi اlumma wa hiya jamiicun fadribuuhu bisayfi kainan man kaana wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaau wasalaam faman araada qofkii doono an yufariqa hadihi اlumma ummaddan oo ummatu muxameda inuu kala geeyo oo maaragtay uu kala dhambalo doonayaahi wahiya ayaduna jamiicun mid wada jirta ay tahay oy wada jiraan qofka doono inuu kala jejabiyo oo kala saaro oo dagaal ku qaadaa fadribuuhu qofkaasi dila buu leeyahay bisayfi seefku garaaca seefku dila buu leeyahay seefa lagu dilo kaainan man kaana axadkuu doono ha noqdo noocuu doono ha noqdo waa hebel lama marka kaainan man kaana qofka maaragtay faariquljamaaco ah muslimiintii khuruuj ku sameeyaahi cuquubadiisa adduunkana waa dil weeyaan nabiyulaahi maxamed aan xukumay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxay tusaysaa khuruujka shayga la yidhaahdo oo zamankeenna iska fudud yacni oo ninkii dantiisi waayaba muraadkiisii ou rabay markuu waayaba ummaddii inay burburto keliya ka shaqaynayo waxa weeye cuquubada ay leedahay ayay arrintaasina tusaysaa weeyaan walidaalika yacni sheikh lislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi markii uu ka hadlo khuruujkaas dadkii sameeyey uu soo tiriyo dadkii khuruujka a'imatuljawr ku sameeyey wuxuu leeyahay laa aqaamuu diina walaa abquu dunya yacani waana xaqiiqo way diin ay joojiyeen oo istaajiyeen oo ay ku dhaqmeenna lama hayo adduunyadana aysan reebinoo dadkii way baabi'iyeen eber bay ka dhigeen wax iyaguna meel maaragtay dhimasha iyo waxay ku dambeeyeen halaag ummaddiina way halaageen marka hadalkaas waa hadal weyn laa aqaamuu diina walaa abquu dunya adduunna ma aysan oogin oo mana diinna ma aysan oogin adduunna ma aysan reebinoo way baaba'sheen weeyaan waad arkaysaan hadda caalamulislaami waxa la yidhaahdo ay hadda ay u bixiyeen nimanka xisbiyiinta ay u bixiyeen oo idaacadaha ay ka sheegaan waxyaalahan dowladahan iyo dhibka caalamu islaami ka socdo ay u bixiyeen rabiic اlcarab rabiic waa taqaanaan rabiic gugaa la yidhaha gu carabtii gu u da'ay ay oo kaley ka dhigeen barwaaqe inay ku jiraan ilaahay isu dhaariyee mar rabiic baa ka socdo mise halaagaa ka socdo dhulka rabiic la khayr iyo doog iyo wanaag oo go ah miyaa u da mise saxqi iyo dad aamin ahaayoo la barakiciyey ummad baaba'day qaxootinimo rafaad iyo dhib baa maaragtay ka dhacay xaqiiqada waxaa weeye rabiic lama yidhaahdo waa halaag waa iyo damaara waa damaara waa marka waa dadka afkaartaas aaminsan waxaa maaragtay kicinayo sidaa darteed dadka aaminsan xarakaadka maanta joogo oo aaminsan alkhuruuj cala alxukaam mas'aladaas waxay kaga baxeen ahlu bay kaga baxayaan lanna ahlu hal mas'alo oo masaa-ishaas ka mida la yaqaan kulliyaadka ah qofkii ku khilaafa ahlu sunno ah kaga baxaa lanna mas'alat alkhuruuj cala alxukaam waa mas'alo kulliya waay ma aha masalo jusiya ma aha sidaa darteed qofkaas ahlu sunnanimadii wuu kaga baxayaa markuu aaminsan yahay ficilkaas ama ha ku dhaqaaqo oo ficilkii ha sameeyo oo mid maaragtay ficilkii la yimid ha noqdo ama ha noqdo yacni qolada la yidhaha alkhawaarij alqacada la yidhaahdo oo afkaarta iyo dadka maaragtay masaa-isha u fatwooto laakiin ayaga aan dagaalka gelin ha noqdeen masaladaas waxay kaga baxayaan madhabkii ahlu sunnaha ayay kaga baxaan weyaan khuruuj marka walaalayaal annaga haddaan soomaali nahay khuruuj cala alxukaam waxaa la yidhaahda faa-iido daradiisana sheekaynayo ummadda soomaaliyeed yacani runtii waan u jeednaa dowladdii soomaaliya la dhihi jiray yacni waagii ay dowladdaasi jirtay ummad jirtay ahayd soomaalidu miyaynan ahayn ummad kayaankeeda iyo nolosheeda iyo kulle ay jirto ummadnimo adduunka u ixtiraamtabay ahayd laakiin markii dowladdeedii la riday maxay noqotay soomaalidii yacni maanta ninkii rabo khuruuj cala alxukaam ku bixidda xukaamta lagu baxaahay faa'iidadarradeeda miaal cad waxa u umma soomaaliya u ah wax badda ku daato wax saxraaga ku dhinto wax iyaga qariir isku laayo wax madhab iyo madaadi ay maarata wataan isku baabi'iyo yacni ummaddii wax qaxootiya meel walba ku dhacdaraysan shanta qaaradood waa kuwa u kala firxadood ogtihiin maanta shadara madar uu ka dhig asxaabu saba oo kale ay noqdeen sababta keento waa maxay waa khuruujkaas weeyaan waa ummadda oo lagu kaco xataa imaamka jaa'irka ah waataan ognahay in la sabro baa la rabaa loo dulqaato maxaa yeele waxaana kugu sallilay aqwaasha waataan xalay soo buurinay sayi-aadka acmaasheenna xun annaga aan la nimid baa ilaahay dadka xunxunna madax nooga dhigaa weya marka sidaa darteed shayga la yidhaahda alkhuruuj cala alxukaam nin bannaynaya haddaad aragtaan ummaddana ku tashjiic gelinaya cudurdaar u raadinayaah waa nin madhabkii ahlu ka baxay waa jamaaco iyo koox madabkii ahlu sunnaha ka baxday madabkii ahlubidacana tabanisay ayuu noqonaya wy wayactaqidu ahlu sunnati waljamaaca wayactaqidu waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnati waljamaaca dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahda caqiidadooda waxaa ka mid a ah ana ducaa'a ducadii liwaliyi lmri ninka muslimiinta madaxda u ahoo loo duceeyaa bisalaaxi inuu ilaahay wanaajiyo loogu duceeyo iyo walmucaafaati yani inuu rabbi caafiyo oo waxa xunoo dhan ka caafiyaahi loogu duceeyaahi mimaa kii inuu ka mid yahay ictiqaadsan yihiin yuxmadu la ammaanay yani shayga la mahadiyo yuxmadu shay la mahadiyo inuu yahay oo la mahadinayo ayay ictiqaadsan yihiin wayataakadu weliba maaragtay aad u xoog leh takud yani mid xoog leh oo qawi ah weeyaan wa huwa mid kaana in loo duceeyo dadka madaxda ah salaax iyo mucaafaad loogu duceeyaahi calaamat rajuli qofka calaamadiisii weeye ou yahay min ahli sunnati ahlu sunna inuu ka mid yahay ayay calaamo u tahay wey inuu ahlu sunno yahay bay calaamo u tahay qof haddaad aragto sida aimada uu noo keeni doono aimo fara badan uu nooga keeni doono dadka madaxda u duceeyo ugu duceeyo inuu ilaahay hagaajiyo waxa weeyaan waa qof ahlu sunno ah ahlu sunna uu ka mid yahay qofka yani maaragtay nimanka madaxda habaaro oo lacnadana min ahlulbidacu ka mid yahay ahlu sunnaha ka mid ma ah taasuu loo keeni kamaa qaala alimaamu albarbahaariyu sida imaamu albarbahaari uu yidhi fii kitaabihi sunna yani sharxu sunna la yidhaahdaa kitaabka sharxu sunna la yidhaahda uu ku yidhi ida ra'ayta arajula yadcuu cala sulطaani faclam anahu saaxibu hawan wida samicta arajula yadcuu lisulطaani bisalaaxi faclam anahu saaxibu sunati in sha allah idaa ra'ayta haddaad aragto arajula qofkii rajul marka la leeyahay min baabi taqliid in badanaa soo marna rag iyo dumar kow doona ha noqdo qofkii haddii aad aragto yadcuu isagoo habaarayo cala sulطaani madax ninkii suldaanka ahaa ee muslimiinta madaxda uu ahaa isagoo habaarayaahi qofkii aad aragtaahi faclam ogow qof annahu qofkaasi saaxibu hawan inuu qof mubtadica yahay ahlu ahwaaga uu ka mid yahay saaxibu hawa yani saaxibu hawa marka la leeyahay yani mubtadici baa loo jeedaa mid mubtadica oo bidca la yimid inuu yahay ogow waidaa samicta haddii aad maqasho alrajula qofkii oo yadcuu u ducaynaya lisulطaani ninkii madaxda u ducaynaya marka ducada waad ujeedaa markii calaa la yidhahdo waa habaar yadcuu calaa markii la yidhaahdo habaaraa loo jeedaa yadcuuda markii laam la raaciyo yadcuu lisulaani la yidhahdana waa duco weeyaan marka yadcuu lisulaani ninkii madaxda ahaa mid u ducaynaya haddii aad maqashana bisalaaxi wanaag inuu ilaahay hagaajiyo ugu duceeyahay faclam ogow annahu axadkaasi saaxibu sunnatin sunno maaragtay inuu mid saaxibkeeda yahay in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono inuu saaxibu sunna yahay ogow maanta ninkii nin madaxa oo salaadiisa tukado oo ilaahay caabudayo u duceeyo waxaa la leeyahay waa dabadhilif wey culamaau salda iyo baa la yidhaahdaa ahlu baa marka aad jaifaynaysa ogow hadalkaas waa dadkeennii hore hadalladii ay yidhaahdeen nusuustayna ikhtibaasayaane ogow marka hadalka waxaa noo sahlan afcaasha khawaarijta ay leedahay baa noo fudud haddaan nahay ummaddeenna ama shacabka muslimiinta maanta joogo khuruujka iyo fawrada iyo ninkii mar madaxa noqdoo laiska naco iyo yacni la habaaro oo war habaarkiisa aduu kugu soo noqonaya iskaga ducee shartiisa inuu ilaahay kaa jeediyo ummaddaa ku hagaagaysa eh in loo duceeyo weeyaan dadka madaxda yaquulu fudayl bnu ciyaad hadal kaloo kasii qiimo badan hadal kaloo la mida ah, sheikha hadalka uu yidhi oo kasii cadcadow noo keenaya yaquulu wuxuu odhanayaa alfudayl bnu ciyaadin yacni ninkaa sheekhaa fudayl ibnu ciyaad ihaahdo a'immadeenni hore ka mid ihi wuxuu leeyahay low kaanat lii hadday ii ahaan lahayd dacwatun duco oo la ajiibo weeyaan baryo la ajiibo haddaan lahaan lahaa maa jacaltuhaa ducadayda maba u yeelen ilaa fi sultaani ninka madaxda un baan u ducayn lahaa aniga nafteeda maba u duceeyaanba haddii ducada layga aqbalayo madaxdaan u ducayn lahaa buuyi maxaa yeelay fa umirnaa waxaana la faray an nadcuwa lahum inaan u ducayno baa nala amray bisalaaxi wanaag inaan madaxda ugu ducayno walam nu'mar nalama farin an nadcuwa calayhim inaan habaarno dadka madaxdaa nalama farin wain jaaruu cadaaladdarraba haba sameeyeen wadalamuu dulmiba ha sameeyeen hadday doonaan lianna jawrahum dulmigooda ay la yimaadeen jawrka iyo eexda iyo maaragtay waxa ay la yimaadeen cadaaladdarrada ah iyo wa dulmuhum dulmigoodu calaa anfusihim naftooda korkooda ayuu ahaaday marka hadalkan waa cala lmuslimiina oo meesha ku jiro waa khaa madbaciyo meesha ma jiro calaa anfusihim ayagu ku gooniya wa salaaxuhum wanaagoodu lianfusihim naftoodana way leeyihiin walilmuslimiinana way leeyihiin yacni dulmiga ay sameeyaan ayagu dhibaya ayagoo dhibaya salaaxooda hadday fiicnaadaanna asna waa wanaagsanaani oo mid fiicanoo alla agtiisa ka maarata la jecel yahay buu noqon muslimiintiina way ku liibaanayaan wanaaggiisaasay ku liibaanaan buu odhanaya wey marka riwaayada kaleeto oo kasoo guuriye barbahaar oo kasoo guuriye fudayl ibni ciyaad ayaa wuxuu leeyahay low kaanat lii dacwatun mustajaaba lajacaltuhaa lisulaani buy haddii duca layga ajiibaaya ay jiri lahayd ninkaa madaxdaan u ducayn lahaa buy markaasaa la weydiiye oo la yidhi yaa abaa caliyin fasir lanaa haada yani kunyadiisa fudayl ibn ciyaad kunyadiisa abu cali la yidhaahdaa abu calio hadalkan noo fasir baa layihi bal noo caddee markaasu wuxuu uu fasiro wuxuu yidhi qaala idaa jacaltuhaa fii nafsii lam tacudnii haddii baryada aniga keliya aan ducaysto ana igu kooban tahayo igudbi mayso dad kale gaari maysa buu yidhi waidaa jacaltuhaa fi sulطaani haddaan ninka madaxda u duceeyana salaxa wuu wanaagsanaan isaga markuu wanaagsanaadana fa salaxa bisalaaxihi wanaaggiisabaa waxaa ku ku wanaagsanaanayo albilaadu waalcibaadu dhulkii iyo addoommadiiba wanaaggiisaasay ku wanaagsanaanayaan buu leeyay marka inaan ducadii haddaa aniga iskayga u ducaysta aniga unbay igu kooban tahay gudbi mayso laakiin markaan ninkaa u duceeyo asna wuu hagaagi ummadda iyo bilaadoo dhanna waa hagaegaysaa buu leeyahay marka arintaas waxaa la rabaa dadka marba haddayba muslimiin yihiin madaxda dadka muslimiinta u noqdo in loo duceeyo baa la rabaa haddayna kufri bawaaxa la imanin kufri bawaaxa hadday la yimaadaan loo ducayn maayo bal la ateeci maayo oo aacadooda xataa waajib ma aha weeyaan wa qaala alimaamu asaabuniy abu cumaan asaabuni yani wuxuu leeyahay wuxuu yidhi fii caqiidati salafi asxaabi alxadiidi kitaabkaas magaciisa la yidhah caqiidat salaf asxaab alxadiid la yidhaahdaa wuxuu ku odhanayaa wayarawna ahlu sunnuhu waxay ra'yeeyaan ictiqaadinayaan wey waxay ictiqaadinayaan adducaaa lahum madaxda loo duceeyey bay ictiqaadsan yihiin caqiidadooda ka mid ah maxaa loogu ducaynaya bisalaaxi inuu ilaahay hagaajiyo watawfiiqi inuu wanaagi ilaahay waafajiyo bilislaaxi inuu rabbi hagaajiyo watawfiiqi inuu waafajiyo khayrkii iyo wasalaaxi inay ayaguba hagaagaan inay wax islaaxiyaan bililaaxida waxaa loo jeedaa inay addoommadii hagaajiyaan watawfiiqna inuu ilaahay khayrka waafajiyo wasalaaxi ayagu inay hagaagaan ayaa loogu ducaynaya yacni markay hagaagaanna cadligii ayay wabasti lcadli fi raciya markaasi cadaaladii ayay dadka raciyada ahaa ayay shacabkii ayay maaragtay ku fidinayaan cadaaladoodii weeyaan wa yarawna waxay ra'yeynayaan ahlu oo muctaqadka ahlu sunnaha ka midihi anna sabbahum caydooda dadka madaxdaa la caayo oo maaragtay la lacnadaa mimaa nuhiya canhu mimaa kii inuu ka mid yahay nuhiya canhu la reebay sharcan sharci ahaan loo reebay maxaana loogu reebay biitifaaqi akaabiri asxaabi rasuuli illahi sal lla alay wasalam saxaabadii nebiga kuwoodii waaweynaa akaabirtoodii kuwooda waaweynaaye khulafaa raashidiin ee aimada waaweyneed ayaa isku waafaqay asxaabtii nebiga ridwaan calayhim inaan la caayin ayay nahyigaas isku waafaqeen weeyaan waa muttafaq weeyaan akaabir saxaaba inaan madaxda la caayin ayay isku waafaqeen waxaa tusinayo aarkan uu noo soo guuriyey ibn abi caasim fi sunna fii kitaabihi sunna oo ku soo guurinayo ayaa arrintaasan tusayso yaquulu anas ibnu malikin radia allahu canhu anas bn malik oo saxaabigaasa wuxuu leeyahay nahaanaa waxay naga reebeen kubaraa'una kuweennii waaweyna oo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabigeenna asxaabtiisa ka mid ahaa waxay naga reebeen way naga reebeen yacni qaala markaas wuxuu yidhi anas waxay yidhaahdeen kubaradii laa tasubbuuha caayina umaraa'akum dadkiinna madaxda ah yaa la caayin walaa taushuuhum ishi iyo khiyaano haku samaynina ishi iyo khiyaano haku samaynina walaa tubiduuhum ha u caroonina oo hanicina madaxdiina wataqu llaha ilaahayna ka baqa wasbiruu sabra oo dulmigooda iyo jawrkoodana ku sabra fa ina almra arrinku qariibun mid dhow weeyaan daqso iskaga dhammaanaya waxaa dulmigaan waa zuulayaaye sabra buu leeyahay rawaahu ibn abi caasim ayaa kitaabkaas yani ibn abi caasim sheekaasaa wariyey fi sunna fii kitaabihi asunna ayuu ku wariyey iyo wagayruhu ibn abi caasim qolo aan ahayna waa ay wariyeen weeyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamed bn ali waxaan rabaa meeshaan maadaama horey aan u sheegay markaan duruusteenni hore soo maraynay waxaa la yidhaahdo maxaa daarulxarbi la yidhaahdaa maxaase la yidhaahdaa daar islaami masaladaasaan horey aan soo ishaarnay waxaan idhi duruusteenna dambaan uga hadli doonaa masaladaasa marka insha insha allahu tacala kuma dheeraanaya wax yar baan ka tilmaamaya horta masaladaas oo marka la yidhaahdo daartan waa daaru xarbin oo daaru kufrin weeye waa daar gaalo la leeyahay ama waa daar muslin la leeyahay maxay ku dhisan tahay asalkeeda horta ma ahan mid ay nusuusu ku timid oo nebigeenna uu tilmaamay ama qur-aanka uu tilmaamay maahee waa shay gadaal ka yimid oo fuqahadeenni iyo dadka ahlucilmiga aha ay keeneen weeyaan asalkeedu waa masale fiqhiya waa waa masale fiqhiya inaan saa u ogaano weeyaan waxaa la yidhahdaa marka la daartan waa daar daar muslim daar islaam ama maahe waa daar beled gaalo weeye la maxay ku xiran tahay culammada laba ra'yi bay leeyihiin maadaama waa fiqhi aaniri laba qowl bay qabaan qolo waxay leeyihiin waa ammaanka qowlka axnaafta qabta laakiin waa qowl iska daciifa wey qowlka marka jumhuurta ahlucilmiga ay qabaan marka la leeyahay beledkani waa beled muslim waxay leeyihiin manaadulxukmiga manaadulxukmi cala daari meesha uu xukumka ku xiran yahay marka la fiiriyaahi ma ahan amnigee waxa weeye waa duhuur meesha marka masaladan marka la xukumayo waa daaro islaam ama waa daaro kufri la leeyahay waxaa la fiirinaya xukumka daahirka muxuu yahay laba arrimood bay ayaga laftooda ay usii qaybiyaan qolo waxay leeyihiin xukumkaasi wuxuu ku xiran yahay xaakimka muslimiinta madaxda u ah ayaa la fiirinaya ma muslim ba mise waa gaal ayaa la fiirinaya qolana waxay leeyihiin maye xaakimka maahe waa racyada iyo ummaddaa la fiirinaya axkaamteeda daahirka ah baa la fiirinaya racyadaa la eegayaa bay leeyihi oo maalan shacaa'irta islaamka oo kale sida salaada ciidihii aadaankii jumcadii jamaacaadkii iyo waxa lamidka ah ayaa la fiirinayaa ee la fiirin maayo axkaamta imaamka keliya la fiirin maayo qolada odhanayso imaamka weeye imaamkuu ku xiran yahay oo xukumka wuxuu ku xihan yahay imaamka muslimiinta ayuu ku xihan yahay ma muslim baa mise waa gaal arintaas ayay waxay leeyihiin yacni haddii uu ninka madaxda muslim yahay muslim uu yahay daartuna waa daaru islaamina la odhanaya yani dadkuba haba noqdeen dadkuba haba noqdeen gaalo laakiin ninka madaxda hadduu muslim yahay waa daar islaama la odhanaya axkaamta islaamkana uu fulinayo waxaa la leeyahay waa daar islaama la odhanaya bay leeyihi haddii cagsigeed ay noqoto oo muslin uusan noqonine gaal ou noqdaa ninka madaxda u ah dadka joogaah muslimiinba haba noqdeen hadday rabaane daar xarbin ama daaru kufrin baa la odhanaya qowlkaas ayay bacdulaxnaaf ayaa qabo xanafiyiinta qaar ka mid ah ayaa qabo culamo mucaasiriinahoo yani maaragtay eh, ka mid ahna araadaas way la qabaan sida maalan sheekh cabdiraxmaan naasir sacdi oo kale waa laga soo guuriyaa sheekh maxamed ibn ibrahim sheekh maaragtay maxamuud maxamed rashiid rida aimo noocaasoo kalena waa laga keena aqwaashaasi waa laga soo guurguuriya qolada dambe waxay leeyihiin maye axkaamtu ma aha imaamka keliya mid ku dhisan ma ninka muslimiinta madaxda u ah madaxweynaha ah la fiirin maayo manaadul xukmiga oo axkaamta daahirka meesha laga fiirinayaahi daarta laga fiirinaya waa acmaalu ahli daari daartaa dadka degan camalkoodu ayaa la fiirinaya muxuu yahay sida maalan shacaairta islaamku ay muujinayaan salaada oo kale markay muujistaan oo beledkaasi salaaddii laga tukanayo aadaankii laga maqlayo ou yahay shayga daahirkaah ee muuqdo acyaadii oo kale ciidihii ay daahir yihiin daartaasi waxay leeyihiin waa daar islaam marka waxaa la fiirinaya madaxda maahe waxaa la fiirinayaahi waxa weeyaan waa dadka racyada ah shacabka dhulka degan ayaa la fiirinayaabay leeyihiin sidaasay leeyihiin waxaa yacni culummadaas marka ra'yigaas qabto ayay ra'yigooda ayay culammadu rajaxaan qowlka raajixa ahee fuqahadu ay rajaxaan waxa weeye acmaasha dadka raciyada ah ayaa la fiirinaya beledkaas ayaa la eegaya weyaan haddii shahaadataynkii oo daahir yahay salaadii ay daahir tahay ciidihii ay daahir yihiin beledkaas waxaa la leeyahay waa beled islaam daarteedana waa daar islaamin baa laleeyahay daar islaamin baa laleeyahay wuxuu leeyihiin yani culammada qaar waxay leeyihin bacd lfuqahaa maala fuqahada qaarkood waxaa laga soo guuriye waxay leeyihiin daarulislaam waxaa la yidhaahdaa maa daharat fiiha shahaadataani waxa ay shahaadateynkii ay muuqanayaan wasalaatu salaada ay muuqanayso walam tadhar fiiha khaslatun kufriya arrin gaalnimona aysan muuqanaynin ilaa hadday muuqatana bijiwaarin ow bidimmati yacni ogolaansho oo dad dim dad ahlu dima ah iyo ogolaansho iyo ammaan muslimiinta ay siiyeen xaggooda iyo khasladaa ku muuqatay madaxdii baa u ogolaatay oo arrintaa muujisatay oo kale ayay leeyihiin wadaaru xarbina waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin daaru waxaa loo yaqaanaa hiya daaru latii shawkatuha liahli kufri daarta ay leeyihiin awoodeeda dadka kufriga ay leeyihiin wax muslimiinta ay awoodii xurmo ku leeyihiin aanan jirin walidalika sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuc lfataawa wuxuu kusoo guurinayaa qowlkan ayuu rajaxaya wuxuu leeyahay daarta oo daara kufrin iyo daara iimaan marka la leeyahay ma ahan sifa laasimaho weligeed iska jiraysa ma aha waa shay mutanaqilo caarid aho gadaalkii gadaal ka imaanaya uu waxaa la fiirinayaa bixasabi sukaan dadka degan magaaladaas dalkaas iyo beledkaa degan unbaa la fiirinayaa buu leeyahy sukaankaasi waxa yihiin markaasuu wuxuu yidhi fakulu ardin sukaanuha almu'minuuna almuttaquuna hiya daaru wliyaa illaahi fii dalika alwaqt hadday beledkan dad awliye ilaahay dad muminiinoo muttaqiina ay degan yihiin waa beled muminiin ay leeyihiin oo awliyaa ilaahayda beledka ka mid ah weeyaan wa kullu ardin sukaanuha alkufaaru dhul kasta kulligii oo dadka degani ay gaala yihiin fa daaru kufrin fii dalika alwaqt waqtigaasay daaru kufri yihiin wa kullu ardin sukaanuha alfusaaqu dhul kasta oo dadka faasiqiinta ay degan yihiin dad fusaaqa degan yihiin fa daaru fusuuqin fii dalika alwaqt markaasu wuxuu yidhi fain sakanahaa hayru maa dakarnaa watabadalat bihayrihim fayidaaruhum haddii ay muminiintii dhulkii ay ka wareegaan oo gaalo qabsato daartii hadda oo maarata daaru islaam waa lalahaa iyo daaru awliyaa illaahi daaru kufrina isku bedelaysa hadday fusaa qabsato faasiqnimo isku bedelaysa wahaakada sidaasuu leeyahay marka qowlka raajixa waxa weeye manaadul xukmiga inuu yahay horta duhuur اlaxkaam axkaamta daahirka in yani maaragtay manaatulxukmi uu ku xiran yahay ayaduna duhuurulaxkaamkuna yani waxa weeye inay tahay axkaamta raciyada iyo shacabka dadka meesha degan inay yihiin ee ma aha ninka madaxda ah keliya ma aha qowlkaasaana raajix ah waxaana tusayo adilo fara badan ayaa tusinayso daliilka koobaad waxa weeyaan waxaa tusayo wuxuu leeyahay ana hadihi اlaxkaama alatii hiya manaat اlxukmi cala اdaari mutafaawitaة fi اdarajati waacdamuha salaatu yacni axkaamta sideeda marka la leeyahay daartan waa daara islaam la leeyahay shardi ma aha khisa arrimihii muslimiinta diinkoodii oo dhan inay wada muuqato inay iskugu timaado wax walba kulligii laga helaayo shardi ma ahan bay leeyihin maxaa yeelay arrintaas waa naadir wakhtigii saxaabada iyo khulafaa raashidiin ayuunbaa la heli jiray wailaa waxyaalo badan ayaa ka tegtago dadka muslimiinta ah xataa dowladihii muslimka soo maray waxa wey waxyaalo badan baa shareecadii o dhan lama kulansan jirin wax badan baa imaan jira wey zamanba zamanku ka dambeeyo waxbaa laga tegaya sida xadiidkii waxaa tusinaayo yani abu umaamat albahili radi allahu canhu imaam axmed iyo keyrkiiba ay wariyeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi latantaqidanna cura alislaami curwatan curwa islaamka xargihiisa way gugu'i doonaan xabad xabad ayay u gu'i doonaan mid mid ayay u gu'i doonaan buu yidhi fa kullama intaqadat curwatun markii xal xarig oo go-aba tashabaha annaasu bilatii taliiha dadku midda labaad midii ku xigtay bay ku dhagaan markaasuu yidhi wulaahunna naqdaa midda ugu horayso oo la burin doono ay dadku ka tegi doonaan alxukmu wey ku dhaqankii shareecada lagu dhaqma ay ka tegi doonaan wa salaa midda ugu dambaysana salaaday ka tegi doonaan kaasaa ugu dambeeyo intaa midba mar markii laga tago midba mar markii laga taga tan ku xigtay ku dhagaan saasay qabsadaan weeyaan midda labaad waxa weeyaan oo arrintaa tusinayso weliba mawduuceennii hadda cilaaqa la leh cilaaqada la lahaa oo ahaa khuruujka xukaamta lagu baxo cilaaqo la lahaa waxa weeye dadka xukaamta ah baa nabigeennu wuxuu yidhi laa maa salluu buu yidhi intay tukanayeen kuma bixi kartaan maa aqaamuu fiikum asalaa salaaddu waa shay weyn wey waa shaciira min shacaa'ir islaam mar hadday salaadda ka tagaan waa musawiq bannaynayo in lala dagaalami karo haddaysan tukanaynin madaxdaasi waa taa weeyaan marka midda labaad salaaddu inay shay shaciiro weyn tahay ayay tusinaysaa maxaa yeele khuruujkii waata loo diiday mar haddii khuruujka loo diiday in lagu baxo ahi beledkaasna raciyadiisa ay tukanayaan inay beled mlbeled muslima yahay ayuu tusayaa buu leeyahy marka taa la qabtana waxaa la mida aadaanka oo kale aadaanka bilaadda markuu muuqdo daar xarbin lama odhanayo daar muslim baa la odhanaya daar islaamin baa la odhanay weyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka anas ibni maalik oo imaamu muslim iyo keyrkiisba ay warinayeen aadaan meesha laga maqlo inaan lagu duulin xadiidkaas anas ibni maalik wuxuu leeyahy kaana rasuulu lahi sal alla alay wasalama yahiiru idaa alacat ilfajru marka waagu baryaba uu dadka ku weerari jiray wa kaana yastamicu aadaana aadaankuu dhegaysan jiray fain samica aadaanan amsaka waila aqaana hadduu aadaan maqla ma ku duuli jirin hadduusan maqlinna yani markaa kabacdiba weerari jira oo geli jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika imaam nawowi markuu arintaas xadiidka markuu sharxay fii saxiixi muslim wuxuu leeyay wa fi lxadiidi daliilu cala ana alaadaana yamnacu liqaara xadiidku wuxuu daliil u yahay aadaanku inuu weerarka reebayo oo mancinayo meesha aadaan laga maqlay inaan lagu duulaynin calaa ahli dalika almawdici fainahu daliilu islaamihim aadaankaas wuxuu daliil u yahay inay muslimiin yihiin ayuu daliil u yahay buu leeyahy axaadiistaas way badan tahay xadiid kaleeto oo waxaa jiro isaguna casaam almusani saxaabigaas oo warinayo oo maaragtay abu daauud iyo kheyrkiiba ay soo saareen wuxuu leeyahay idaa ra'aytum masjidan haddaad masjid aragtaan ow samictum munaadiyan ama mid addimaya aada maqashaan falaa taqtuluu axadan magaaladaas qofna ha ku dilina haddii aad aadaan maqashaan ama masjid aad aragtaan yaan lagu dilin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka axaadiistaas oo dhan waxay tusaysaa in acmaasha la fiirinayo shacabkaas ama racyada magaaladaa degan ummadda camalkooda in la fiirinayo ayay axaadiistaa tusaysaa shaciiradaa markay muujistaan in aanan maaragtay daaro kufrina lagu xukumaynin dagaalna uusan bannaanayn in lala dagaalamana ayna bannaanayn waxaa dhici karta in la yidhaahdo maalan oo hadda yani aadaankoo kale iyo masaajidoo kale marka la yidhaahdo in lagu lagu soo arooriyo la yidhaahdo balaada balaad bilaad badan oo gaaladu leedahay ayaa masaajidu ka wada buuxda waan run waa run wey hadda faransa oo kaleeto muslimiinta meeqaa lagu qiyaasaa lix milyan oo muslimiina inay joogto yaa lagu qiyaasa masaajidooda lama tirin karo meel kasta kulligiid masaajid baa dhooban oo meeshii masjid lagu arka marka madaaru islaama beled kasta madaaru islaamay noqoni horta ogow france marka la yidhaahdo masaajidooda ama caalamulharbi oo dhan aadaanka mikrofoonka kama baxo bannaanka laguma adime gudaha dhexdiisa lagu adimaa bannaanka uma baxo shicaar ma ah oo ma muuqdo weyaan tan labaad waxa weeye beledkaasi calaamad uma aha aadaankaasi maxaa yeelay xukumka daahirka ihi waa kufri weeyaan bilaada gaalada beledkaas xukumkooda daahirka waa beled lkufri gaalnima daahira laakiin bilaada muslimiinta markaad timaado masaajidda iyo aadaanku waa haciira min shacaair islaam shaciira min shacaair islaam marka lama dhihi karo laguma radinayo xadiidkii nebiga bilaadaasba waa laga adimaa masaajidna waa ku taallaayo adduunka dhan waa daari islaam keliyaha ha la yidhahdo macnaheedu ma noqonayo weyaan maxaa yeele waxay leeyihiin yani waxaa la rabaa waa inuu madhar min madaahir اbaldi oo hareecadaas ama diinkaas uu ka mid yahay aadaanka iyo masaajidda ay ka mid tahay madhar min madaahir اbaled shayga caanka ahoo la og yahayo la wada garanayo muuqdo inuu yahay ayaa la rabaa weya muslimiinta wuu u yahay masaajidooda baa maaragtay aad arkaysaa wada aadaankooda dibadda u wada baxayaahoo aadan ka seexan karayn habeenkii qayladoodaad ku kacaysaa shaciiradii islaamkaa la muujinayaa wahaakada marka beledkaas oo waxa ay muuqdaan ayaa la yidhaahdaa daara islaam waxa la fiirinayo rucaadda ma aha madaxda ma ahe waa raciyada xukumkana uhuurulaxkaam uu ku xiran yahay masaladaasayna culammadu rajaxaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamed bn